رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli waxaan dhexda oga jirnaa kitaabkii xisni muslimka ducaau listiftaaxi istiftaaxii iyo furfurashadii salaada ducadeedii waaye allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya allaahuma ilaahayow baacid dhaqaaji baynii ani iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga kamaa baacadta saaad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqribi qoraxda meeshay ka soo baxday meeshay u dhacda say u kala fog yihiin oo kale ani iyo dembigayga noo kala fogay allaahumma ilaahayow naqinii nadiifi min qataayaaya dafafkaygii dembiyaalkayga kamaa yunaqa tawbu sida marada looga nadiifiya al abyadu ee cad min addanasi wasaqda marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo oo kale marada cad waxay uga gedisan tahay marada guduudan ama midda madow tan cad ma qarsan karta wasaqda hadday gaarta isla markii in la dhaqa meehee qofka ma kula bixi kara bannaanka sidaa darteed dembi ii aruura ilaahayow ma rabee isla markii sida dembiga marada wasaqda cad looga nadiifiyo oo kale iiga nadiifi allaahumma ilaahayow absilnii min khataayaaya gabafkayga waxaad iiga dhaqdaa bihalji baraf waalmaa'i biyo iyo walbaradi biyo qabow dembigaa waxaa laga dhigaa wax kulayl adag markaa leh xaraaradiisu ay adag tahay waxaa laysugu darayaa baraf iyo biyo caadiya iyo biyo qabow in markaa lagu dhaqo waxaad kaloo dhihi kartaa salaada markaad furfuranaysa subxaanaka allaahuma wabixamdika subxaanaka ilaahayow nasahnaashaa kuu sugnaatay allaahumma ilaahayow wabixamdika tabaaraka ismuka magacaagaa keyrkiisa batay watacaala waxaa kor ahaaday jadduka ammaantaada iyo sharaftaada walaa ilaaha khayruka ilaah khayrkaa ah oo adi kaa soo harayna ma jiro waxaad kaloo dhahaysaa markaa salaada u furfuranaysa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalardi wajahtu waxaan u jiheeyey wajhiya wejigayga liladii macbuudkii fatara asamaawaat samaawaadka abuuray iyo waalarda arlada xaniifa wamaa ana min almushrikiin xaniifka waa qofka adyaan iyo diin kasta ka soo iishoo islaamka u soo iisha kaasaa markaa loola jeedaa mid xaniifa anigoo ah oo baatil iyo xumaan iyo shirki ka soo leexday wamaa ana anigana ma ihi min almushrikiina mid mushrikiinta kamida ina salaati salaadayda wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilaahi ilaahay ayay u ahaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laa shariika lahu wax la qaysado oo shirki kula leh ma laha wa bidaalika arrintaa shirki la-aanta ayaa umirtu lay amray wa ana aniguna min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay allaahuma ilaahayow anta almeliku alle meliga oo boqora ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira anta rabbii rabbigay ayaa tahay wa ana cabduka aniga addoonkaagii ayaan ahay dalamtu nafsi naftayda ayaan dulmiyey wactaraftu waxaan kuu ictiraafay bidembii dembigayga ee fakfir lii ii dhaaf dunuubii dembiyaalkayga jamiica dembigayga oo dhan ii dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waayo axa dembi dhaafoon adi ahayn ma jira wahdini ilaahayow igu hanuuni liaxsani alakhlaaq akhlaaqda mida ugu fiican laa yahdii liaxsanihaa wanaaggeeda qof kuma hanuuniya ilaa anta adi maahanin wasrif ilaahayow iil cannii xaggayga sayi'aha nafteeda xumaanteeda waayo laa yasrifu cannii xaggayga kama dadbi kara sayi'ahaa xumaanteeda ilaa anta adi maahanin labayka wasacdayka ku ajiibay ilaahayow labayka waa ku ajiibay wasacdayka waa ijaabo ijaabo ka dambaysaan ku ajiibay waalkhayru kulluhu biyadayka khayrka oo dhan gacmahaaga ayuu ahaaday waasharu laysa ilayka shartu xaggaaga ma ahaanin ana bika ani adigaan kuu suganahay wa ilayka xaggaagaan u soo noqona tabaarakta wa tacaalayta khayrkaagaa batoo waad kor noqotay astakfiruka dembidhaaf dhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaaga ayaanana markaa u tooba keenayaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma rabba jibraa'iil ilaahayo oo jibriil rabbigiisa ahow iyo wa miikaa'iila wa israafiila jibriil iyo mikaa-iil iyo israafiil waa annabiya waa malaa'igta saddex ka mida faatira asamaawaati waalardi samaawaadkii allada allaha abuurayow caalimi lghayb caalima alghaybi haybka allaha og iyo washahaadati waxyaabaha xaadirka ahow anta taxkumu mid xugminaya ayaa tahay bayna cibaadika addoommadaada baynkooda fii maa kaanuu wixii ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa markaa isu khilaafee ahdini ilaahayow iga hanuuni limakhtulifa fiihi wixii laysku khilaafo oo min alxaqi xaqa ah biidnika abiidinkaaga ilaahayow iigaga hanuuni innaka adiga tahdii waxaad ku hanuunisaa man tashaau qofkii aad doonto ilaa siraatin mustaqiim jid mustaqiima oo toosan wuxuu kaloo qofku leeyahay allaahu akbar kabiira allaahu akbaru kabiira allaahu akbaru kabiira saddex mar walxamdu lilaahi kaiira ilaahay ayaa mahad iskale mahad badan walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira saddex mar wa subxaana allaahi bukratan wa asiila oo alaaan saddex mar ah ilaahay ayaa nasahan wa subxaana allaahi ilaahay ayaa hufan oo nasahan bukratan wa asiila subax iyo galabba acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min ashayaani shayaanka xaggiisa min nafkihi afuufidiisa wa nafkihi min nafkihi waswaasintiisa wa nafkihi afuufitaankiisiiyo wahamsihi hamsigiisa iyo xumaantiisaiyo waswaasintiisa oo dhan ilaahay ayaan ka magan galay allaahumma wuxuu kaloo dhahayaa qofka ilaahayow laka alxamdu mahad adiga iskale anta nuuru samaawaati waalardi allaha samaawaadkii arlada nuuriye ayaa tahay ama nuurkoodaa waman fiihinna iyo waxa dhexdooda ahaaday walaka alxamdu adigay mahad kuu sugnaatay anta qayimu asamaawaati waalardi qayimu samaawaati ayaa tahay midka samaawaadka u qumay iyo arlada oo maamula oo qayimkooda ah iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta rabu samaawaati waalardi ayaa tahay iyo waman fiihinna walaka alxamdu laka waxaa kuu sugnaaday mulku asamaawaati waalardi iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta meliku samaawaati waalardi ayaa tahay walaka alxamd mahad aday kuu sugnaatay anta alxaqu alla xaqa ayaa tahay wa wacduka alxaqu yaboohaagu waa xaq waqawluka xaq waqawluka alxaqu waliqaauka alxaqu liqahaaga iyo lakulankaaga waa dhab waljannatu xaqu waannaaru xaqu jannada iyo naartu waa xaq waannabiyuuna xaqun nebiyaashu waa xaq wa muxamadun sala allahu calayhi wasalama xaqun nebigana waa xaq wasaacatu xaqu saacaddu waa xaq allaahuma laka aslamtu ilaahayow adigaan isu kaa dhiibay wa calayka dushaada ayaan tawakaltu tala saartay wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wa bika khaasamtu ay wa bika wa bixujatika xujadaada ayaan khaasabtu ilaahayow kula doodayaa gaalada wa ilayka xaakamtu xaggaagaan u soo xukuntamay faqfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday wamaa asrartu iyo wamaa aclantu waxaan sirayaystay iyo waxaan muujistayba anta almuqadimu wa anta almu'akhiru alla dibdhiga iyo mid hormariya ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kale ma jira anta ilaahii adiga ilaahaygii ayaa tahay oo laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee ilaah kale uusan jirin ducaa urukuuci rukuucdii ducadeedii waaye marka aad rukuucsan tahay waxaad dhahaysaa subxaana rabbiy alcadiim alaaa maraatin saddex mar ayaad ku soo celcelinaysaa subxaana rabbiya alcadiimi waa sida ugu saxiixsan in intaa lagu ekeeyo subxaana rabbiya alcadiimi oo wabixamdihi aan lagu darin riwaayadaha gobol ayaa ku daray wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi rabbiga cadiimka ah ama rabbiya alcadiimi rabbigayga cadiimka ee weyn ayaana sahan rukuucda waxaad kaloo ku dhihi kartaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii subxaanaka allaahuma rabbana ilaahayow adigaana sahan wabixamdika oodna adigay kuu sugnaatay allaahuma kfir lii waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa subuux khuduusu rabu lmalaa'ikati taana waad dhihi kartaa ilaahay ayaana sahan oo tahiran oo rabbulmalaa'ikati waruuxi malaa'igta rabtigooda iyo ruuxa rabtigiisa ah ruux waa malakul jibriile waxaad kaloo rukuucda ku dhihi kartaa allaahuma laka aslam allaahuma laka rakactu ilaahayow adigaan kuu rukuucay wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adigaan kuu islaamay khashaca laka samci adiga ayaa dhegahayga ay kuu qushuuceen iyo wa basarii aragayga wa mukhii dhuuxayga iyo wa cadmii lafahaygii wa cabsabii xididadayda iyo wamastaqalla bihi qadamii wixii lugahayga cusleeya oo dhan waa jasadkiisa oo idil waxaa kaloo rukuucda ku dhihi kartaa subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah diljabaruuti jabaruudka waa allaha cadamada iyo weynaanta u saaxiibka ah waalmalakuuti hanashada iyo maamulka midka u saaxiibka ah iyo waalkibriyaa-i isla weynida iyo kibirka ilaahay ayaa iskale casiizu ljabbaaru almutakabbir waa alle isla weyn subxaana wa tacaala iyo waalcadamati cadamada iyo weynaanta ducaau arafci min alrukuuci marka rukuucda laga soo rafacaya ama laga soo kor noqonaya wixii lagu ducaysan lahaa samica allaahu liman xamidahu ilaahay waa maqlaa dheh qofkii mahdiya rabbanaa walaka alxamdu rabbigeeyow adigay mahad kuu sugnaatay xamdan kafiiran tayiban mubaarakan fiihi mahad badan oo tiib leh oo barako ku dhex jirta waxaad intaa ku dari kartaa mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahumaa wamil amaa shi'ta min shayin bacdu ahla alqanaa'i waalmajadi axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka alcabd sidaana waad dhahaysaa mil-a ayaad rabbiyow mahad leedahay samaawaadka mulki inta buuxisa iyo wa mil alardi iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa iyo wa mil-a maa intii aad doonta mugeed oo min shay-in bacdu markaa kadib ka gadaal ah oo shay ah ahla ahanaa'i faraha iyo ammaanta ehelkeeda ayaa tahay iyo walmajdi sharafta axaqu maa qaala alcabdu waxaa u xaq badan wuxuu addoonku yidhi wa kullunaa dhammaantaynba laka cabdun adigaan addooma kuu nahay ileen axad ma jira buu dhahay ilaahay ilaa aati araxmaani cabada ilaahay ayuu u imaana asagoo addoon ah allaahuma laa maanica ilaahayo wax mancin kara oo celin kara oo diidi kara ma jiro lima acdayta waxaad bixiso wixii alla ku siiyo qofkaa hor istaagi karaa male walaa muctiya axad siin kara malaha limaa manacta waxaad manciso haddii alla wax kaa manciyo uusan kugu talagelin ummadoo dhan haddii isu timaada ma kuu taagi karaan walaa yanfacu ma anfacaya daljaddi mid dheef iyo hodantinimo u saaxiib ah dheeftiisa hodantinimadiisa waxay anfacaysa malaha minka aljaddu dheefta adigay kuu sugnaatay iyo sharafta iyo maamulka intaa waa marka rukuucda laga soo kor noqdo waa ictidaalka waa samicalla ducaa sujuudi sujuudii ducadeedii waaye subxaana rabbiya alaclaa waa halaaa maraatin saddex mar allaha sareeya rabbigay ah ee sareeya ayaa nasahan waxaad kaloo dhahaysaa subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii ilaahayow adigaa nasahan rabbigeeyow mahadna adaa iska iskale ilaahow ii dembi dhaab subuuxu quduusu rabbulmalaa'ikati waruuxi taana waad dhihi kartaa waxaa tahiran oo nadiif ah oo hufan malaa'igta iyo malakuljibriil rabbigooda malakul jibriil malaa'igtuu ka mid yahay laakiin sharafta uu leeyahay darteed ayaa malaa'igtana loogu sheegay asagana qaas ayaa markaa loo sheegay sidaa darteed ayaa meelo badan lagu ammaanaa jibriil inna markii ilaahay uu tilmaamayey tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtii ayaa soo degta jibriil waa ku jiraa waruuxu si qaas ahna ilaah waa u sheegay allaahuma laka waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa ilaahayow adiga ayaa sajadtu kuu sujuuday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay sajada wajhiya wejigayga wuxuu u sujuuday liladii macbuudkii khalaqahu uumay wa sawarahu suuradeeyey wa shaqa jeexay samcahu iyo wa basarahu maqalkiisa iyo araggiisa tabaaraka allaahu ilaahay ayaa khayrkiisa batoo axsanu lkhaaliqiina inta wax uunta midka u fiican ah waxaad kaloo dhihi kartaa sujuudda dhexdeeda eh, subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah malakuudka iyo hanashada kibriyaha iyo isla weynida iyo waalcadamati weynaanta waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa allaahuma kfir lii danbii kullah ilaahayow dembigayga dhammaantiis ii dhaaf diqahu wajillahu kiisa diqiga ah waa ka jilcan iyo wajillahu kiisa xoogan wa walahu kiisa hore iyo wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyatahu iyo wasirahu kiisa la muujiyey iyo kiisa sirta ah ilaahow demdigayga dhammaan ii dhaaf waxaad kaloo ku dhihi kartaa sujuudda allaahuma inii acuudu biridaaka min sakatika ilaahayo raadi ahaashadaadaan ka magan galay xanaaqaaga wa bimucaafaatika cafintaada ayaan min cuquubatika xuquubadaada ka magan galay wa acuudu bika minka adiga ayaan adikaa kaa magan galay macnaha cadaabka adi kaa imaanaya adiga len kaa magan galay laa uxsii fanaa'an calayka ma koobi kari ilaahayow korkaaga ammaan oo ammaan ma ku koobi kariye anta adigu kamaa sidii tahay asnayta aad ku ammaantay calaa nafsika nafsadaada intaad ku ammaantaa kuu sugan ducaa aljalsati bayna asajadatayni labada sujuudood inta u dhaxaysa fadhiga la fadhiisto wixii markaa lagu ducaysan lahaa rabbi kfirlii rabbi kfirlii taa ayaad ku soo celin kartaa waadna ku gaabsanaysaa waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma kfir lii waarxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warsuqnii warfacnii allaahuma kfir lii ilaahow ii dembi dhaafoo warxamnii ii naxariiso wahdinii ihanuuni wajaburnii ilaahayow ikab wacaafinii icafi ilaahayow warsuqnii iquudi oo warfacnii ilaahayow ikoryeen ducaa usujuudi tilaawa waxaa jirta sujuud lagu magacaabo sujuudu tilaawa qofka marka uu qur-aanka akrinaayo aayadaha sujuudda uu soo maro sida iqra markuu aqriyo oo kale markuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala kallaa laa tudichu wasjud waqtarib waa sujuudaysaa markaad akhriso suuratu inshiqaaq oo kale sida ilaahay yidhi famaa lahum laa yu'minuun waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun waad sujuudaysaa suuratu wanajmi oo kale mar allaala markaad akhriso oo aad soo gaarto afa min haada alxadiidi tacjabuun wa tadxakuuna walaa tabakuun wa antum saamiduun fasjuduu lilaahi wacbuduuhu waa sujuudaysaa iyo aayado badan oo saasoo kale markaa ah waxaad ku akrin lahayd waa sujuudu tilaawa waxaad dhahaysaa sajada wajiya liladii khalaqahu washaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin waad ku dari kartaa sajada wuxuu u sujuuday wejiya wejigayga liladii macbuudkii khalaqahu abuuray wa shaqa jeecay samcahu maqalkiisii wa basarahu bixawlihi xeeladiisii wa quwatihi awooddiisa ku dilaaciyey allahaasuu wejigayga u sujuuday fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin inta wax abuurta ilaahay ayaa u abuur fiican allaahuma ktub lii waxaad kaloo dhihi kartaa ilaahayow iiga qor bihaa sujuudan aan kuu sujuuday cindaka agtaada ajaran ajir iyo abaalgud wadac cannii iiga deji bihaa sujuudda sababteeda wisran culays iyo dembi wajcalhaa lii iiga yeel cindaka agtaada dukhran kayd wataqabalhaa iga aqbal minii xaggayga kamaa taqabaltahaa saad uga aqbashay min cabdika daawuuda addoonkaagii daawuud ahaa suuratu saad waxaa ku jirta in nebi daawuud uu sujuuday rukuuc ayuu la dhacay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala nebi daawuud wuxuu ahaa calayhi asalaam mid dadka kala xugmiya laba nin ayaa u soo gashay ayaa la yidhi id lmixraab sida ilaah kitaabkiisa uu ku tilmaamay nebi daawuud ku daysa ayuu dhahay ilaahe waayo dil ayd ayuu ahaa mid awood iyo xoog u saaxiib ah oo noqosho badan ilaahay wuxuu u sameeyey ama uu ugu talagalay inuu xukun kaa maamulo laba nin ayaa u soo gashay id tasawaru lmixraab waqti aan dadka loo gelin ayay ahayd fafasica minhum waa ka cabsaday waxay dhaheen laa takhaf ha cabsanin ayay dhaheen labadoodaysa ayaa nahay midkeen ayaa ka kale ku xadgudbay nana xugmi oo dhexdeena cadaalad ku xugmi walaa tushqit ha gaboodfalin meel ha u iilanin wahdinaa ilaa sabaa'i siraad mid baa doodiisa furtoo yidhi inna haadaa akhii kan walaalkay waaye wuxuu leeyahay tiscun wa tiscuuna nacja sagaal iyo sagaashan sabayn waliya nacjatun waaxida anigana hal sabayn keliya ayaan leeyahay waa rida yar maca daalika wuxuu yidhi isii cashaada anaa sagaal iyo sagaashan haystee faqaala agfilniiha iigu buuxi boqolka wacazanii fi lkhitaab doodii ayuu iga guulaystay nebi daawuud waa soo booday wuxuu yidhi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika waa ku dulmiyey sabayntii uu kaa weydiistay sabaynihiisa wa ina kahiiran min alkhulaqaa inta badan oo dadka wax isku darsadoo shirkoowana qaarkood qaarka kale wuu dulmiyaa ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati inta ilaah rumaysee camal fiican samaysa maahane intaana dadka way ku yar yihiin ayuu yidhi nebi daawuud calayhi salaam waqaliil waxaa ilaa in yar oo ilaahay u naxariistayo ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati waqaliilu maahum wadanna daawuudu annamaa fatanaahu nebi daawuud wuxuu markaa yaqiiniyey in la fidneeyey faistakfara rabbahu waqara raakican wa anaab waa dhacay rukuuc ayuu la dhacay wuuna soo noqday sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi waan sujuudaynaa asagana shukri ayuu u sujuuday annagana ku dayasha aan walaalkeen ku dayanayno ayaan ugu sujuudaynaa sidaa darteed saad ayuu dhahay ibni cabaas ka mid maaha casaa'ibta iyo waajibyaalka la waajib yeelay in lagu sujuudo laakiin nebi daawuud ayaa ku sujuuday annagana waa ku sujuudaynaa ayuu dhahay nebiga aw kamaa qaal marka sidaana waad dhihi kartaa sujuudda daawuud saasaa loola jeedaa kamaa taqabaltaha min cabdika daawuuda atashahudu atixiyaadkii attaxiyaatu lilah ayaad dhahaysaa intaan atixiyaadka la waajib yeelin dadku waxay dhihi jireen attaxiyaatu waxay dhihi jireen assalaamu cala allahi min cibaadi assalaamu calaa jibriil wa mikaa-iil wa fulaan wa fulaan intaa ka gadaal ayuu nebigu yidhi assalaamu cala allah ha dhihina waayo ilaahay laftigiisaa salaam ahee ee markaad atixiyaadka u fadhiisanaysaa dhaha attaxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاayibaatu attaxiyaatu tacdiimin iyo weynayn attaxiyaatu salaam oo dhan lilaahi bay u sugnaatay wsalawaatu salaadaha shantana ilaahay baa iskale wasalawaatu naxariisyaala waan dhihi kartaa waayibaatu waa shay kasta oo tiiba oo wanaagsan ilaahay bay u sugnaatay assalaamu calayka korkaaga nabadgelye ha ahaata ayuha nabiyu nebigaadhow iyo waraxmat waraxmatullaahi ilaahay wa barakaatuhu barakooyinkiisaba assalaamun calayna korkeenna nabadgelye ha ahaatii wa calaa cibaadiillaahi addoommadii ilaahay alsaalixiina ee fiicfiicnaa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu alla xaqnimo lagu caabudoon alla ahayn inuusan jirin wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxamed cabduhu warasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay alsalaatu cala nabiyi saliga nebiga lagu salliyay sala allahu calayhi wasalam bacda atashahudi addixiyaadka ka gadaal markaad addixiyaadka damayso waxaad ugu salinaysaa habkaas soo socota allahuma salli calaa sayidina waaalihi wasalam keliya iska dhahaan dadku waa qalad allaahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim inaka xamiidu majiid allaahuma ilaahayow salli u naxariisa calaa muxammadin muxamed korkiisa wa calaa aali muxammadin aali muxamedna ilaahayow u naxariisa kamaa sallayta calaa ibraahiima saad ibraahiim ugu naxariisatay oo kale iyo wa calaa aali ibraahiima waayo inaka xamiidun majiid alla la mahdiyo sharaf leh ayaa tahay allaahuma ilaahayow baarik calaa muxammadin moxamed dushiisa barakay wacalaa aali muxammadin aalo moxamed korkooda barakay kamaa baarakta calaa ibraahiima saad ibraahiim u barakaysay iyo wacalaa aali ibraahiima aalo ibraahiimba innaka xamiidun majiidun mid la ma'diyo oo sharaf leh ayaa tahee allaahuma ilaahayow salli u naxariiso calaa muxammadin muxamed korkiisa wacalaa aswaajihi sawjooyinkiisa waa mid kaliisali labaad oo dhihi karta iyo wa duriyatihi kamaa sallayta ilmihiisa waayo saad ugu naxariisatay oo kale calaa ibraahiima wabaarik calaa muxammadin muxamed korkiisa barakay wa calaa aswaajihi iyo wa duriyatihi kamaa baarakta calaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid sidaana marka waad ugu sallin kartaa iyo salliyaalo kale oo soo arooray kaa doonta ka qaado allahuma salli calaa sayidina ayaa qalad ah nebigu waa sayid sala allahu calayhi wasalam inaa sayidu waladu ibni aadam buu dhahay ibni aadam oo dhan sayidkooda ayaan ahay walaa fakhra mana kufaanayuu dhahay nebiga dadka iyo ummadoo dhan calankayga hoostiisay imaanayaan yowma alqiyaama mana ku kufaanaayuu dhahay rasuulka laakiin salliga marka atixiyaadka lagu salinaya lagu jiro waxaa mamnuuca axadku inuu dhaho allaahuma salli calaa sayidina muxamed allaahuma salli calaa muxamadin saa keliyaa la dhahaa sida nebiga ka soo aroortay adducaa'u waa duco oo bacda atashahudi alakhiiri atixiyaadka ugu dambeeya markuu dhaco ka gadaal qabla asalaami intaan la salaama noqsanin ka hor allahuma ilaahayow dheh innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda wa min fitnati almaxyaa waalmamaati nolosha iyo geerida fitnadeeda iyo wa min shari fitnati almasiixi addajaali masiixu dajaal fidnadiisa ayaan kaa magan galay shartiisa maca daalika sidaa ayaad ku ducaysanaysaa atixiyaadka iyo salligaba marka aad dhamayso intaadan salaama noqsanin ka hor waxaad kaloo dhahaysaa allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almasiixi dajaali masiixii dajaalkaa fitnadiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almaxya nolosha fitnadeeda walmamaati dhimashada allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alma'sami dembaabin iyo waalmaqrami qaamoowid inuu qofku markaa deemoobo dayn iyo dembi ayaan kaa magan galay allaahuma ayaad dhahaysaa haddana inii dalabtu nafsii naftaydaan dulmiyey dulman dulmi kahiiran badan walaa yakfiru dunuuba dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahane ee fakfir lii ii dhaaf makfiratan dhaafin min cindika agtaada ahaatee warxamnii ii naxariisa inaka adiga anta algafuuru raxiimu alla dembi dhaafa oo naxariis badan ayaa tahee allaahuma kfir lii ilaahow ii dhaaf aad dhahaysaa haddana maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu i wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa anta horaan usoo fasirnay waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika iyo wa xusni cibaadatika allaahumma ilaahayow acinnii iigu kaalmay calaa dikrika dikrigaaga waa xuskaaga wa shukrika shukrintaadii wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda waxaad kaloo dhihi kartaa allahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukli bakhiiltinimo wa acuudu bika min aljubni fulaynimo ayaan kaa magan galay cadowga iyo gaalada dagaalkooda aan ka fulayoobo wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min an uradda ii celisa ilaa ardali lcumuri cumurkiisa ugu xun heer aad sariirta ku aruurtay dadku ku nacaano muunaga dhinta lagu dhaho heer noocaas oo kale ilaahu ha i gaarsiinin wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min fitnati dunyaa adduunka fitnadiisii wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma ilaahayow inii as'aluka aljannata janna ani ku su'aalanaa wa acuudu bika min annaari naarna waa kaa magangalaa waxaad kaloo dhihi kartaa allahuma ilaahayow bicilmika alghaybi cilmigaaga haybkii wa qudratika qudradaada cala alkhalqi khalqiga aad ka qudri badan tahay axyinii igu noolay maa callimta alxayaata intaad nolosha iigu og tahay khayran lii inay khayr ii tahay watawafanii ilaahow iska kay oobso oo i geeriyey oo idil idaa calimta alwafaata haddaad iigu og tahay waadu iigu og tahee wafaadka iyo geerida khayra lii inay ii tahay ilan mar badan bay dhimashadu qayr noqotaa allaahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanaa khashyataka cabsidaada fi lkaybi waashahaada marka maqan iyo marka shaahidada labadaba fi lkaybi waashahaada waa marka qofka keligii uu yahay iyo marka lala joogo wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa kelimata alxaqi kelimada xaqaa fi alridaa waalqadabi raadi ahaashada iyo xanaaqa labadaba dadaa markay xanaaqsan yihiin kelimad xaqoo dhanba aan ku hadlin oo wax kastoo afkooda ka soo baxa ku hadla markii xanaaqa jira iyo marka raadi ahaasho ee jirtaba inaan xaqa ku hadlo wa as'aluka alqasda qasad ayaan ku weydiisanaa waa dhexdhexaadka fil ghinaa waalfaqri taajirnimada iyo faqiirtinimada labadaba dadaa markay qaniyiin xoolaha ku cayaara oo sagareed ku caba oo naagaha siiya oo xumaan ku sameeya oo kala daadaadiya maca daalika khini iyo fakriba dhexdhexaad ayaan ku weydiisanaa wa as'aluka waxaan ku su-aalanayaa naciiman naciima laa yanfadu aan dhaami'ayn waas'aluka qurata caynin ilqaboobsi laa tanqadicu aan go-aynin waas'aluka alridaa bacda alqadaa ayaan ku weydiisanayaa waxaan kaloo ku su-aalanaa raadi ahaasho oo bacda waas'aluka alridaa bacda alqadaa'i waas'aluka barda alcayshi bacda almowti waas'aluka waxaan ku su-aalanayaa barda alcayshi nolosha qabowgeeda bacda almowti geerida ka gadaal wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa ladata nadari daymo ayaan ku su'aalanaa macaankeeda ilaa wajhika wejigaaga la arko iyo washawqa ilaa liqaa'ika hilow markaa loo hilooba la kulankaaga fii kayri daraa'in mudir dhimitaan iyo mashaakil aydoon markaa lahayn iyo walaa fitnatin mudillatin fitna markaa mudillo ah oo markaa wax dhumisa la-aanteeda ayaan ilaahayo ku weydiisanayaa allaahuma ilaahayow zayinna waxaad nagu qurxisaa biziinati aliimaani iimaanka ziinadiisa nagu qurxi wajacalna ilaahayow waxaad nooga dhigtaa hudaadan hanuun oo muqhtadiina markaa lagu hanuuno waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma inii as'aluka yaa allaahu allaahuma ilaahayow